bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wsaxbihi wsalam bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin rabbi asamaawaati waalardi wamaa fiihin wاsalaatu wasalaamu calaa nabiyihi almustafaa wacalaa aalihi wasaxbihi ulilfadli wannuhaa wabacdu waxaa la yidhaahdaa kitaabkan mukhtasar alkhatiib fii cilmi اtasriif waa kitaab mu-alifku uu ka soo gaabiyey kitaab kale oo kan ka ballaaran oo la yidhaahdo almustaqsaa fii cilmi اtasriif sida uu noo sheegi doono saas daraaddeed buu mukhtasar ugu magacaabay khatiibna waa mu-alifka magaciisa waxaa alifay nin mucaasir ah oo la yidhaahdo cabdulatiif ibnu moxamed alkhatiib mukhtasaru lkhatiib magacaas sidaasuu marka ku baxay mukhtasarna liannahu ikhtasarahu min kitaabihi almustaqsaa fii cilmi tasriif khatiibna waa magaciisa isagu u idaafeeyey waxaan ka bilaabaynaa muqadimada wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ammaan oo dhan allah baa iska leh makhluuqaadka rabbi u ahaa allihii abuuray soo barbaariyey oo maamula rabbi samaawaati waalard cirarka iyo dhulka allaha abuuray wamaa fiihin iyo waxa ku dhex jira ayaga samaawaadka iyo ardada waxa ku dhex jira allihii abuuray wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa nabiyihi allahaas makhluuqaadka oo dhan abuuray nebigiisa korkiisa allaha yeelo nabadgelyo iyo naxariis nebigii almustafaa ee la doortay oo ilaahay uu doortay mustafaadan marka wuxuu ka keenay aayaddii ilaahay uu lahaa allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas wacalaa aalihi nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam ahalkiisa korkoodana nabadgelyo iyo naxariis allaha yeelo wa saxbihi iyo saxaabadiisii nabadgelyo iyo naxariis korkooda allaha yeelo aalkii iyo saxbigii ulilfadli fadliga iyo dheeraadka u saaxiibka ahaa oo ummadda kale wax dheeray saxaabada nebigu sala allahu calayh wacala alihi wasalam iyo nebiga aalkiisa dadka kale waxbay dheer yihiin aalkaas haddii uu yahay kuwii nebiga sala allahu calayh wacala ali wasalam ee arkay saxaabada waa soo hosgelayaan aalku waa ka ballaaran yahay marka saxaabada nebiga sala allahu calayh wacala ali wasalam siduu uga ballaaran yahayna waxay tahay waxaa soo hoosgelaa kuwii nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam arkay ee rumeeyey ee la joogay iyo kuwii aan arkin ee ilaa maanta jooga kuwaas marka saxaabo maaha ayagu laakiin aalkii nabiga sala allah ala slam waa soo hoosgelaayaan haddaba nabiga sala allahu calayh wacala ali wasalam saxaabadiisii dadka wax badan bay dheeraayeen cilmi bay dheeraayeen khashyada iyo taqwada ah ayay dadka kale ay dheeraayeen fadlina waxaa ugu filan nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam inay arkeen oo ay la saaxiibeen wa kafaa bidaalika fadlan aragtida nabiga sala allahu calayhi wacalaa ali wasalam ay arkeen ayagoo mu'miniin ah oo iimaankaasna ay ku dhinteen ayaa wax la gaari kara aan ahayn ulilfadli ee fadliga u saaxiibka ah iyo wanuhaa caqliga u saaxiibka ah annuhaa waa jamcu nuhya wahiya alcaqlu wa bacdu intaa kadib faqad kaana lii aniga waxaa ii sugnaaday min qablu hadda ka hor taysiirun fududayn iyo wa cawnun kaalmayn min allaahi tacaala ilaahay xaggiisa ka ahaatay waxaa la ii fududeeyey oo la igu kaalmeeyey fii ta'liifi kitaabin kitaab isku duwiddiis kitaabkaas oo fii cilmi tasriifi cilmu tasriifka ku saabsan hadda ka hor allah baa wuxuu ii fududeeyey oo ii sahlay uu leeyahay inaan isku duwo oo aan isku aadiyo kitaab ka sheekaynaya cilmu tasriif kitaabkaasoo samaytuhu aan ku magacaabay almustaqsaa fii cilmi tasriif cilmi tasriifka midkii lagu soo koobay wax cilmu tasriif ah ama cilmu sarfi oo ka maqan kitaabka ma jiruu leeyahay waa ku dhex sheegay magacaasuu u bixiyey waana kitaab madbuuc ah oo mawjuuda isagoo laba mujalad ah maxaan ugu magacaabay haddaba almustaqsaa fii cilmi tasriif tayamunan anoo barakaysana bitasmiyati zamakshari jaarullah maxmuud ibnu cumar azamakshari magacaabitaankiisii likitaabihi uu ku magacaabay almacruufi ee la yiqiinay fi lamhaali ee amhaasha ka sheekinaya mahmaahyada kutubada amhaasha ama maahmaahda carbeed laga alifay way badan yihiin kitaab waxaa ka mid ah zamakhshari uu iska leeyahay oo uu ku magacaabay almustaqsaa fi lamhaal zamakhshari kitaabkiisii uu ku magacaabay almustaqsaa fi lamhaal anoo ku dayanahoo barakaysanah baan kitaabkaygii sarfiga ka sheekeynaya anigana waxaan u bixiyey uu leeyahay almustaqsaa fii cilmi tasriif waana kitaab maطbuuca kitaabka zamaqshari basadtu waan faahfaahiyey alqowla ka hadlid fii masaa'ilihi masaa'il الtasriif tasriifka masaa-ishiisa ka hadlitaanka aan ka hadlaayay kitaabka waa ku faahfaahiyey uu leeyahay wasahaltu waana sahlay waan fududeeyey fii ma araa waa sida aniga ila tahaye maa ayaan fududeeyey kaana ahaaday minhu min cilmi tasriifi xaal uu ka ahaaday sacban mid adag sida aniga ila tahayna ah, cilmu tasriifka masaa'ishii adkeed oo cusleed waan sahlayo waan fududeeyey oo kitaabkaasaan ku faahfaahiyey uu leeyahay wa sahaltu waana sahlay waan fududeeyey ama waan jilciyey fii maa araa sida aniga ila tahay maa kaana wixii ahaa jiray minhu min cilmi tasriifi xaal uu ka ahaaday sacban mid adag ardayda wixii ku adkaa jiray na waa sahlay iyo waa jilciyayuu leeyahay waa say aniga ila tahay wa ayadtu waan xoojiyey axkaamahu axkaama cilmi tasriif cilmu tasriifka axkaamtiisii iyo wa masaa'ilahu masaa'ishiisii waan xoojiyey oo waxaan ku adkeeyey biladilati adilo iyo wshawaahid iyo shawaahid min alqur'aani alkariim adiladaas iyo shawaahiddaas oo qur'aanka kariimka aan ka keenay uu leeyahay masaa'il la sardinaa keliya ma ahane masaaishaas ishaas wuxuu leeyahay shawaahid aan u keenay adilada iyo shawaahidkuna waa isku macno waa laba eray oo isku macno ah waxaana loola jeedaa mas'alada ama sarfiga ama naxwaha ah ee qofka mu'alifkaahi uu ka hadlaa waxa uu u daliishado ama ha ahaato aayad qur'aan ah ama xadiis nabi ama gabay ama nasri carabta lagu kalsoon yahay warkooda laga soo naqliyey intii luqadda carbeed fasaadku uusan gelin waayaatu waan xoojiyey axkaamahu cilmu tasriifka axkaamtiisii wa masaa'ilahu iyo masaa'ishii uu ka hadlaayey waxyaabihii uu ka hadlaayey biladilati washawaahid adilo iyo shawaahid baan ku xoojiyey adilada shawaahiddaasoo min alqur'aani alkariim laga keenay iyo walxadiidi shariif xadiiskii sharafta lahaa laga keenay wa fasiixi kalaami alcarab carabta hadalkooda midkiisa fasiixa ah asna shawaahidda waa galaa waxaa la isku raacsan yahay haddaba masaa-isha naxwiga ah iyo masaa-isha sarfiga ah labadoodaba inay shawaahid ay u noqon karaan aayadaha qur-aanka kariimka ah iyo fasiixu kalaami alcarab ama nasri ha ahaado ama nadmi ha ahaado oo isku waafaqsan yahay laakiin waxay doodi ka taagan tahay axaadiista nabiga sala allahu calayhi wacalaa ali wasalam shawaahid ma noqon kartaa ayada taas doodaa ka taagan asagu marka shawaahidda waa ku darsaday ibnu maalik raxmatullaahi calayh isaguna siduu ah axaadiista nabiga sala allahu alay w slam shawaahid waa u keeni jiray waa isticmaali jiray sababta axaadiista nebiga sala allahu alay slam looga reebaana waxay tahay muxadisiintu waxay yidhaahdeen waxay banneeyeen in axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam bilmacnaa lagu weri karo haddii qofku ujeeddada uu fahmo lafdigii laftigiisa inuu la yimaado lama rabo yacni waajib kuma aha lafdigii laftigiisa inuu ku ku dhego waajib kuma ahane lafdigaas lafdi muraadifkiisa oo ku macno ah waa uu adeegsan karaa mar hadduu macnihii fahmaa saas daraaddeed waxay leeyihiin alfaadda axaadiista ku soo aroortay haddii la hubi lahaa inay tahay alfaaddii nabiga sala allahu caleyh waali wasalam uu isticmaalay oo uu ku hadlay haddii la hubi lahaa waa la deliishalaha doodayna kama taagnaateen laakiin waxaa dhici karta alfaaddii nebiga alfaad ku macnaa muxadisiintu inay adeegsadeen oo alfaadtan alfaaddan kutubta ku qoran alfaaddiisii inaysan ahayn ama ereyadiisii laftigooda inaysan ahayn baa dhici karta saas daraaddeed bay marka dooda u geliyeen wa fasiixi kalaami alcarab iyo carabta hadalkooda midkiisa fasiixa ah shicrihi kalaamu kalaamulcarab midkiisa gabayga ah iyo wa nasrihi midkan gabayga aan ahayn ilaan hadalka carbeed waa labadaas nadmi iyo nasri nadmina waa wixii gabay ah nasrina waa wixii gabay aan ahayn nasriga marka waxaa soo hoosgelaa qur-aanka kariimka ah iyo hadallada carabta ay ku hadli jireen oo aysan ugala jeedin gabayga waxaasoo dhan nasrigay soo hosgelayaan wacasowtu waan tiiriyey haddaba carabta hadalkooda midka fasiixa ah marka uu leeyahay muxuu ka ixtiraasaa carabta intii ayagii cajamtu aysan isdhex gelin ka hor lisaankoodu ama luqadoodu waxay ahayd luqad nadiif ah oo aysan gelin wax cujmo ah kalaam nadiif uu ahaa waana la ictimaadi jiray laakiin markii islaamkii uu faafay oo jasiiratulcarab la dhaafay oo faaris la galay oo laga sii gudbay carabtii iyo cajamtiina ay isdhex galeen luqadda cadbeed waxaa ku bilaabatay fasaad erayo badan oo dakhiil ah oo luqado kale ka yimid inay soo dhex galaan waxaa kale oo bilaabatay dadkii carbeed luqadoodii inuu laxni ka galo waagii hore ninka carbeed ee baadiyaha ku nool luqaddiis waxay luqad nadiif ah inkastoo uusan oqoonin rafco iyo nasbo iyo khafdo iyo mubtada iyo faacil uuma yaqaano laakiin qaldi maaha jaaa muxamadun muxamed waa maxay haddii la yidhaahdana faacil ma yaqaano isagu ilaan faacil sibaweyhi raggii ka dambeeyey unbaa keenay ayagaa magacaas u bixiyey laakiin qaldi maayo isagu waagii dambe laakiin waxaa bilaabatay in la yidhahdo jaaa muxamadan laxnigaas markuu bilowday baa waxaa la dejiyey markaa naxwaha sababta loo dejiyana sababtaasay ahayd haddaba fasiixu kalaami alcarab waa intii muwalidiintu aysan ku bilaabanin luqadda carbeed muwaladiin marka waxaa la yidhaahdaa dadkii kalaamkooda fasaadka u galay saas daraaddeed dadka muwalidiinta ah hadalkoodu shaahid ma galo leannahu laysa bifasiixin maxaa yael fasiix ma aha xataa haddii gobyaa uu yahay hadalkiisa shaahid lagama dhigi karo ragga shucarada ah ee hadalkooda shaahidka uusan gelin waxaa ka mid ah buxturi iyo tamaam iyo abutayib almutanabi iyo ibnu ruumi iyo ragga la midka ah sababto waxaa la yidhaahdaa muwalidiin ay ahaayeen laakiin ragga ayaga ka horreeyey farasdaq iyo jariir iyo akhdal iyo kuwii ayaga ka sii horreeyey xasaan ibnu thaabit iyo wixii kasii horreeyey jaahilii kuwii joogay iyo luqaddooda ayaga bacdamaa laxni iyo cujumo midna aysan gelin shaahid waa galaa wacasowtu waan tiiriyey masaa'ilahu cilmu tasriifka masaa'ishiisii waxaan u tiiriyey ilaa usuuli lmutaqadimiin kutubtii mutaqadimiinta raggii hore ayaan u tiiriyo ususha wuxuu la jeedaa kutubtii wacasowtu masaa'ilahu cilmu tasriifka masaa'ishiisa waxaan u tiiriyey ilaa usuuli lmutaqadimiin ay ilaa kutubi lmutaqadimiin raggii hore kutubtoodii waxarastu waxaan ku dadaalay calaa isaalati maa shay inaan meesha ka saaro yatawahamuhu kahiiru min tulaabi alcilmi in badan oo ardayda waxbarato ah waxay iska dhaadhiciyeen ah fii hada zamaan tulaabulcilmigaasoo wakhtigan jooga maxay iska dhaadhiciyeen min annahu in cilmu tasriifka cilmun uu yahay cilmigaasoo casiyun adag cala alfahmi in la fahmo waxaan ku dadaalay uu leeyahay inaan meesha ka saaro waxa ay iska dhaadhiciyaan in badan oo dulaabulcilmiga ah oo ah sarfigu inuu yahay cilmi aan la fahmi karinoo adag masaa-ishii keeni lahayd meesha waa ka saaro u leeyay kitaabka kumaba aanan soo darin waxarastu waxaan ku dadaalay calaa isaalati maa shay inaan meesha ka saaro yatawahamuhu kahiiru min tulaabi alcilmi shaygaasoo ay iska dhaadhiciyeen in badan oo tulaabulcilmiga ah tulaabulcilmigaasoo fii haada zamaan waqtigan joogta waxay iska dhaadhiciyeen oo ah min annahu in cilmu tasriifka cilmin uu yahay cilmigaasoo casiyun cala alfahmi fahmitaanka ku adag sacbulmurtaqaa in la fuulana ay adag tahay yacnii qofka inuu inta hoos ka bilaabo meesha u sarraysa uu taga oo uu fahman ay adag tahay walaqad aqbala calayhi calaa haada alkitaabi kitaabkan waxaa u soo jeestay addaarisuuna dadka wax daraaseeya dadka waxbarta miman kaanat lahum saabiqatun dadkaasoo aqoon hore ayaga ay u lahaatay fii hada alcilmi cilmigan dhexdiisa wuxuu leeyahy kitaabkan waxaa u soo jeestay oo ka faa'iidaystay dadkii aqoon hore u lahaa cilmu tasriifka oo hadda ka hor daraaseeyey ayaa u soo jeestay uu le yacni way aqbaleen way ka faa'iidaysteen u walaqad aqbala calayhi calaa hada alkitaabi kitaabkan waxaa ku soo jeestay oo ka faa'iidaystay addaarisuuna dadka wax barta daarisiintaasoo miman kaanat lahum ayaga hadda ka hor ay u ahaatay saabiqatun aqoon hore ay u sugnaatay saabiqadaasoo fii hada alcilmi ay cilmi tasriif cilmu tasriifka ku saabsan wartaaxuu limaa fiihi kitaabka dhexdiisa waxa ku suganna waa ku raaxaysteen uu leeyahay waa ku qanceen wartaaxuu way ku raaxaysteen limaa waxa fiihi kitaabka dhexdiisa ku sugan kitaabkee mukhtasarkan gayra ana almubtadi'a bi hada alcilmi hase ahaatee maya wartaaxuu waxay ku raaxaysan limaa fiihi wax kitaabka dhexdiisa ku jira kitaabkuu ka sheekana waa mustaqsihi hayra ana almubtadi'a bihada alcilmi laakiin cilmigaa ninka bilowga ku ah ra'aa fiihi kitaabkaas dhexdiisa mustaqsaha wuxuu ku arkay cilman cilmi cilmigaasoo shamuusan ay casiiran adag laakiin ninka mubtadiga ah kitaabkii mustaqsaha ahaa oo dadkii daarisiinta hadda ka hor aqoonta ulaha ay ka faa'iidaystaan isagoo ka faa'iidaysa waaye oo waxay la noqotay kitaabkan cilmiga ku jira inuu adag yahay waxaa la yidhaahdaa rajulun shamuus idaa kaana casiiran rajulun shamuus idaa kaana casiiran ay casiira alkhuluq ninka adadag oo qallafsan baa waxaa la yidhaha rajulun shamuus cilman bay ku ar buu ku arkay ninka mubtadiga ah cilmigaasoo shamuusan ay casiiran adag cilmigaasoo mutaraamil atraaf darafyadiisu ay aad u kala fog yihiin waa ku batayuu leeyahay mutaraamil atraaf darafyadiisu iyo dhinacyadiisu ay aad u kala fog yihiin caali sanaam kuruskiisuna uu aad u sarreeyo ninka mubtadiga ah cilmi uusan fahmi karin oo u baahan yahay midkaas ka yar in looga bilaabo caali sanaam wuxuu la jeedaa kuruskiisa wuu sareeyaa calaa kitaab qofka mubtadiga ah ka sareeya oo wuxuu u baahan yahay marka inuu kutub kale marka hore soo maro ninka mubtadiga ah saas uu arkay uu leey kitaabkaygii mustaqsaha ahaa sacba alcariika ay shadiida annafsi waxaa la yidhahdaa fulaanun sacbu lcariiq idaa kaana shadiida annafsi kitaab adag ayuu ka wadaa hadda marka saasuu qofka mubtadiga u arkay wa kaana alilxaaxu yatawaaradu minhum dadkaas mubtadi'iinta ah ku celcelin badan ayaa xaggooda iga imaanaysay inay in badan igu celceliyaan wa kaana wuxuu alilxaaxu ku celcelin yatawaaradu minhum dadkaas mubtadi'iinta xaggooda inuu iga yimaado jamaacaatin xaal ay yihiin ayagoo koox koox ah inay igu ilxaaxinayaan iyo wafuraada keli keli ayagoo inay igu ilxaaxinayaan yarjuuna ayagoo rajaynaya wadca matnin inaan u alifo oo aan u dejiyo matni matnigaasoo daanil qatuuf gurashadiisu ay dhowdahay daani lqutuuf gurashadiisu ay dhowdahay waxay yidhahdeen kitaabkii mustaqsaha waa nagu adkaaday in kitaab matni ah oo cilmu tasriifka ku saabsan oo sahlan inaad noo dejidaan kaa rabnaa saasay u ilaxaaxiyeen uu leeyahay iyagoo jamaacaad iyo iyagoo furaada ah id acwazahum min haada alcilmi maxaa yeelay dadkaas waxaa ku adkaatay min haada alcilmi cilmigan xaggiisa xaal uu ka ahaaday waxaa ku adkaatay muqadimaatuhu hordhacyadiisii cilmigan muqadimaadkiisiiay fahmi waayeenoo ku adkaatay wa mukhtasaraatu masaa'ilihi masaa'ishiisii la soo gaabiyana waa ku adkaatay walaa budda minhu liistiicaabi tafsiili fii juzihi wamaa laa budda minhu sidoo kale waxaa ku adkaatay wixii laa budda minhu asaga aan laga maarmaynin liistiicaabi tafsiili fii jusiyaatihi jusiyaadkiisa jus-iyaadkaas kala dhigdhigiddooda istiicaabkiisa wixii aan looga maarmaynna waa ku adkaatay uu leeyahay wamaa shayna waa ku adkaatay laa budda minhu shaygaas aan laga maarmaynin liisticaabi tafsiili kala dhigdhigidna aan looga maarmaynin fii jusiyaatihi cilmigan jusiyaadkiisa la kala dhigdhigo fastajabtu lidaalika waan ka yeelay uu leeyahay dalabkaas lidaalika dab wuxuu la jeedaa ilxaaxaas waxa laga fahma oo ah dalab ilaan ay ku celcelinayeen waxay ahayd dalab ay ka dalbanayeen inuu u alifo kitaab matni ah fastajaabtu lidaalika haddaba dalabkoodii waa ka yeelay wa wadactu waxaan alifay oo aan dejiyey haada almukhtasara mukhtasarkan ayaan u dejiyey wa samaytuhu mukhtasarkaana waxaan ku magacaabay mukhtasar alkhatiib fii cilmi tasriif magacaasan u bixiyey yuu yidhi wa hiya tasmiyadaana tasmiyatun waa tasmiyo waa magacaabid laa taquumu cala almucaaradati oo aan u istaagi karin inay mucaarado limaa sanaca alakhyaaru wixii ay sameeyeen dadkii wan wanaagsanaa assaabiquuna ee horreeyey miman wadaca mu'allafaatin dadkaasoo kutub ka dejiyey fii hada alcilmi cilmigan wa ayna ana min haada kaas iyo aniga xaggeen kala joognaa kutubtii hore ee cilmigan laga alifay kitaabkaygu ma gaaruu leeyahay waa tawaaduca kutubtaas ma gaaro aniguna dadkii hore oo kutubta alifay ma gaaruu leeyahay wahiya tasmiyatun laa taquumu cala almucaarada waa magacdhebid ama magacaabid aan u istaagi karin inay mucaarado ama u dhiganto limaa sanaca alakhyaaru wixii ay sameeyeen dadkii akhyaarta ahaa asaabiquuna ee iga horreeyey miman wadaca akhyaartaas oo ah dadkii alifay mu'alafaatin fii hada alcilmi kutubka alifay cilmigan wa in ana min haada aniga iyo kaas xaggeen kala joogna anigu kuwaas xaggeen ka joogaa ma gaaro walaakinii hase ahaatee anigu tatabactu bidaalika khuطaa haaulaa'i culamaa alifitaanka matnigaas aan alifah culummadaas tallaabooyinkoodii baan ku dayday uu leeyahay ayagaan raacay uu leeyahay ayagaan ka faa'iidaysta meeshii tallaabada ay dhigeen baa aniguna tallaabada dhigay walaakinii hase ahaatee anigu tatabactu waxaan raacraacay oo aan ku dayday bidaalika alifitaanka matnigan alifa khuta haaulaa'i alculamaa culammadaas tallaabooyinkoodii oo ah fii tasmiyati mu'alafaatihim inay mu'alafaadkooda ay magacyo u bixiyeen mutabarikan anoo barakaysanaya bimaa sanacuu wax ay sameeyeen fa ina kaiira min mutuuni alcilmi in badan oo cilmiga mutuuntiisa cinda man sabaqa oo raggii naga horreeyey agtooda ahaatay innamaa kaanat macruufatan bayna annaasi dadka dhexdiisa waxaa looga yaqiinay biasmaa'i musanifiiha dadkii alifay magacyadooda kitaabkiisa wuxuu u bixiyey mukhtasar alkhatiib asagaa isku magacaabay wuxuu leeyahay rag badan oo culamo aniga iga horreeyey oo waxaa jira kutubtooda ayaga lagu yiqiinay maxaana ka mid ah mukhtasar almusani laakiin mukhtasar keliya haddii la yidhaahdo oo musani aan lagu darin ismaaciil ibnu yaxya almusani tilmiid imaam shaafici kitaabkiisa fikhiga asagaa lagu yaqaanaa haddii la yidhaahdo mukhtasar keliya la fahmi maayo waa in asaga loo idaafay oo la yidhahdo mukhtasar almusani dad badan oo culimmadii iga horreeday ah ayaa wuxuu leeyahay kutubtooda magacyo noocaasa ay lahaayeen oo dadkii alifay lagu yiqiinay inkastoo anigu aanan gaarin laakiin ayaan ku dayday uu leeyahay fa inna kaiira min mutuuni alcilmi in badan oo cilmiga mutuuntiisa cinda man sabaqa dadkii naga horreeyay agtooda ahaatay mutuuntaas inamaa kaanat macruufatan bayna annaasi dadka dhexdiisa mutuuntaasi waxaa looga yiqiinay biasmaa'i musanifiiha dadkii alifay magacyadooda lagu yiqiinay fahaaka haada almatna matnigan qaado fahaaka ay khud qaado haada almatna matnigan fa inna fiihi matnigan dhexdiisa waxaa ahaatay awaliyaati sarfi wa masaa'ilihi wa masaa'ilahu dheh sarfiga bidaayaadkiisa iyo masaa'ishiisa awaliyaat ay bidaayaat sarfiga bidaayaadkiisii iyo masaa'ishiisii ayaa matnigan dhexdiisa ahaatay min gayri israafin fi likhtisaar soo gaabinta anigoo aan ka badbadin min gayri israafin fi likhtisaar waa soo gaabiyey laakiin ikhtisaarka kuma aanan fogaanin ow ifraatin anoon ku xadgudbin fi sharxi sharxiga faahfaahinta iyo sharxitaankana kuma aanan xadgudbin ow ishaabin ay ikthaarin anigoo aan badinin fi lcaswi tiirinta haddii mas'alo aan tiirinaa kitaab aan u tiirina ama nin caalim ah oo culimmada ka mid a ah aan u tiirinaana wuxuu leeyahay cadwigaas ma badiyo oo kutub fara badan sheegi maayo rag badanna sheegi maayo waaxid isnayn inaan ka sheegaa laga yaabo cadwiga ow mubaalaqatin anigoo aan ku fogaanin fii bayaani اlkhilaaf khilaafka caddayntiisa haddii masaladu ay tahay masalo la isku khilaafsan yahana khilaafkaas inaa ishaara waa dhici kartaa laakiin ku fogaa maayuu leeyahay fahuwa calaa haada namad fahuwa matnigan calaa haada namad noocaan xaal uu dushiisa ku sugan yahay alladii namadkaasoo irtadaytuhu aan ka raali noqday namadkaas xaal uu ku dul sugan yahay yaliiqu bika adiga waa kugu fiican yahay ayuha almubtadi qofka mubtadiga ahow waa kuu fiican yahay waa kuu cuntamaahu leeyahay fahuwa matnigu calaa haada namad noocaan dushiisa xaaluu ku sugan yahay aladii namadkaasu irtadaytu aan ka raalli noqday yaliiqu bika waa kuu cuntamaa laa'iq buu ku yahay wayaakhudu yaakhudu biyadika gacantaada ayuu qabanaa wa anta xaal adigu tadruju aad soconee fii awaliyaati haada alfanni fannigan bidaayaadkiisa adoo ku dhex sii soconaa daraja bimacnaa masha waay waa socday wa anta adigoo tadruju sii soconaa fii awaliyaati hada alfani fannigan bidaayaadkiisa fannigaasoo min funuun alcarabiyati luqadda carabiga funuunteeda ka mid ah wa arju llaaha ilaahay waxaan ka rajaynaa an yanfaca bihi matnigan inuu ku anfaco dalabata alcilmi dalabatulcilmigaaso min ahli hada zamaan waktigan joogta dalabatulcilmiga waktigan joogta in ilaahay uu ku anfaco annafca nafcigii almarjuwa ee la rajaynaaye waxaase fiicneed inuusan qaydin oo uusan dhihin min ahli haada zamaan dalabatulcilmiga zamankan joogta keliya inuu ilaahay uu ku anfaco inuusan dhihin ee kuwa ka dambeyn ilahay inuu ku anfaco wa an yuslifanii bihi inuu iigu dhoweeyo matnigan alifitaankiisa bisababihi bisababi ta'liifi alifitaankiisa dartiis inuu iigu dhoweeyo ilaa mardaatihi raalli ahaanshihiisa fi lcaajilati fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaajilati aakhiro inahu samiicun mujiib muqadimaad haddaba muqadimaadkan qaadanaynaa awaliyatu taaliifi fi hada alcilmi alifitaanka cilmigan wax laga alifo yaa ugu horeeyey man huwa awalu man alafa ow sanafa fi hada alcilmi yaa ugu horreeyey yadkuru lbaaxisuun dadka baaritaanka sameeya waxay sheegaan fii haada alcilmi cilmigan dhexdiisana baxdiga ku sameeya waxay sheegaan anna man allafa fiihi meeshaas waxaa ka maqan anna awala man allafa fiihi qofkii ugu horreeyey ee wax ka alifa oo wadaca bidaayaatihi ama aasaaskiisa dhigay waaxidun inuu yahay mid min alaaatin saddex qofood ka mid a dadka cilmigan baxdiga ku sameeya waxay sheegaan bidaayaadkiisii iyo ta'liifkiisa saddex qofood mid ka mida inuu lahaa kan koowaad mucaad ibnu muslim alharaa min culamaa'i alkuufa culimmadii kuufo ayuu ka mid yahay dakara haada warkan waxaa sheegay oo ah mucaad ibnu muslim alharaa inuu ahaa qofkii ugu horeeyey ee bidaayaadka ama aasaaska u dhigay cilmigan suyuudi baa sheegay dakara hada arrinkan waxaa sheega suyuudi wakayruhu tuwafiya mucaad ibnu muslim wuxuu ku dhintay bibaqdaad sana mi'a wa sabca wa hamaaniin ninka labaadna waa mucaad ibnu jabal dakara haadaa warkaas waxaa sheegay asuyuuطi can shaykhii sheekhiisii buu ka sheegay alkaafiji sheekhiisii kaafiji la dhihi jiray oo kaafiji baa wuxuu yidhi cilmu tasriif aasaaskiisa waxaa dhigay oo iska lahaa saxaabigii la dhihi jiray mucaad ibnu jabal wahiya riwaayatun daciifa waana riwaayo daciif uu leeyahay warkaas sax ma aha sababtu maxay tahay faqad tuwufiya mucaad fii caam tamanta cashar mucaad ibnu jabal wuxuu dhintay taariikhdii hijrigu markay ahayd toban iyo sideed oo nabiga sala allahu alayh wasalam sideed sana uu ka dambeeyey walam yakun lihaada alcilmi dikrun sariixun bayna annaas markaas uu dhimanaana cilmigan dadka dhexdiisa sheegid kuma uusan lahayn cilmi madkuur bayna annaas ma uusan ahayn ninkaas kaafiiji la yidhaahdo waa nisbatun ilaa kaafiyati ibni alxaajib wuxuu ahaa nin aad iyo aad u jecel kitaab naxwo ah oo ibnulxaajib uu iska leeyahay oo la yidhaahdo kaafiyatu ibnilxaajib aad buu marka u daraahsay jiray mar kastana kitaabka isagoo wataa la arki jiray markii dambea kaafiyiji loo bixiyey marka alkaafiyiji waa nisbatun ilaa kaafiyati ibnilxaajib ninka saddexaad cali ibn abi aalib xaydu tadkuru riwaayaat riwaayaadka waxay sheegaan annahu cali ashaara calaa abilaswad addu'ali inuu u tilmaamay abulaswad addu'ali taabicigaas bian yadaca usuula annaxwi naxwaha usuushiisa inuu dejiyo abulaswad addu'ali ayaa ugu horeeya wax naxwo dejiya soo lama dhihi jirin isagana waxaa u tilmaamay inuu dejiyo cali ibnu abi aalib saas daraaddeed qofkii ugu horeeyey ee cilmu cilmu sarfi ka hadla ama aasaaska u dejiya wuxuu ahaa cali ibn abi aalib hadda cali bn abi aalib naxwo ayuu abulaswad adduali u tilmaamay waxa laga hadlaana waa sarfiya eh? sarfiya naxwo maxaa iska quseeya sarfigi iyo naxwuhu waagii hore hal cilmiya isku ahaayeen waxa dhan naxwaa la isku dhihi jiray lama kala saari jirin cilmu naxwi aa laisla dhihi jiray labadaba waagii dambe ayaa culummadu ay kala saareen oo laba fan oo kala duwan ay ka kala dhigeene markii hore hal cilmiyuu isku ahaa qofka haddii la yidhahdo cilmu naxwu yaqaanaa macnida naxwihi sarfi labadaba waa yaqaanaa ay ahayd saas daraaddeed kitaabka siibawayhi labaduba waa iskula jiraan uma kala saarna waadan baa la kala saaray saas daraaddeed haddii la yidhi cali ibnu abi aalib ayaa abulaswad addu'ali u tilmaamay naxwaha sarfigiina naxwaha uu ku dhex jiro hadda cali wuxuu noqonaa awalu man wadaca bidaayaati hada alfanni ilaan sarfigu naxwuhu ku dhex jiray xaydu tadkuru riwaayaat anahu ashaara cali inuu tilmaamo calaa abilaswad duali bian yadaca usuula naxwi naxwaha usuushiisa inuu dejiyo usuushaas oo loola jeedo isimka iyo ficilka iyo xarafka kala saaritaankooda ilan intaas inuu tilmaamay riwaayaduhu sheegayaane bacda an wadaca lahu baaban markii cali uu u dejiyey abulswad bacda an wadaca cali lahu abilaswad markuu u dejiyey baaban u baabayn hal baab iyo laba baab oo u yidhaahday isimku waa kaas ficilkuna waa kaas xarafkuna waa kaas markaas kadib wuxuu ku yidhi unxu naxwa haada waddadaas aan kuu tilmaamay ku soco saas daraaddeeda naxwo loogu magacaabay yidhahdeen unxu naxwa haada walaa yaklu an yakuuna mima dakarahu caliyun kama marna cali waxa uu sheegay radia allaahu canhu inuu yahay bacda masaa'ili sarfi sarfiga masaaishiisa wax un ka mid ah inay yihiin kama marna hal mas'alo laba mas'alo intaas ma dhaafsiisnuu leeyahay faqad kaana alcilmaani labada cilmi annaxw sarfu gayra mutamaayizayni wagaas kalama socnayn waa isku dhex darsanay naxwaa la isku lihi jiray <coughs> intaas marka waxaa soo baxnay dadkii ugu horreeyey ama raggii ugu horreeyey ee cilmigan aasaaska u dhigay wayadkuru lmuarikuuna taariikhyaanadu waxay sheegaan lihaada alcilmi cilmigan u taariikheeya anna awala kitaabin wasalanaa fiihi fii hada alcilmi cilmigan kitaab ugu horeeyey oo ka hadla huwa kitaabu tasriif lilmaazini muarikiintu saasay sheegeen kitaab sarfi ka hadla kitaabkii ugu horeeyey inuu ahaa kitaabku uu iska leeyahy abu cuثmaan almaasini oo la yidhaha atasriif twufiya abu abu cuثmaan almaasini wuxuu dhintay sana miatain hamaaniya wa arbaciin waqad sharaxahu kitaabkaas waxaa sharxay abulfatxi cuثmaan ibnu jinni bikitaabin buu ku sharxay samaahu uu ku magacaabay almunsif kitaab uu u bixiyey almunsif buu ku sharxay asalkana waxaa iskale abu cuhmaan almaazini waxaana loo yaqaanaa tasriif almaazini sharxana waxaa iskale ibnu jinni waxaana loo yaqaanaa almunsif labadoodana waa madbuuca waa la helaa wa mima wasalanaa fiihi min mualafaati hada alcilmi cilmigan kutubta laga alifay waxyaabahana soo gaaray waxaa kaloo ka mid ah atasriifu lmuluki libni jinni kitaab la yihahdo tasriif اlmuluki ibnu jini uu iska leeyahay <clears throat> wa sharaxahu waxaana sharxay sharxan waafiyan sharax kaafi ah ibnu yaciish wasamaahu wuxuu ku magacaabay ibnu yaciish alxalabi wasamaahu wuxuuna ku magacaabay sharxa tasriif almuluki sharxu tasriif almuluki magacaas uu bixiyey marna waxaa lagu daabacay magaca ah sharxu lmuluki libni yaciish sharxu lmuluk oo tasriif laga dhaafo waasna waa la helaa wa sabaqahu ilaa daalika sharaxaas oo mulukiga la sharxaa ibnu yaciish waxaa uga horeeyey tilmiid ibnu jinni ibnu jinni ardaygiisii wa huwa athamaaniini wasamaahu wasamaa kitaabahu kitaabkiisana wuxuu ku magacaabay sharxa tasriif nin baa maajisteer ku qaatay sharxu tasriif waa madbuuc waay waa la haddaba tasriifu lmuluki inta hadda looga yahay labada sharaxuu leeyahay sharxa thamaaniini iyo sharxa ibnu yaciish inta hadda looga yahay wax kaloo sharxa looma hayo labadoodana culimmadu waxay fadilaan sharxa ibnu yaciish waxaa kaloo ka mida ah kutubtana soo gaartay wa kitaab almumtic fi tasriif almumtic fi tasriif libni cusfuur alishbiili waana kitaab waasic ah waay hal mujalad waxaa taxqiiqiyey eh, fakhrudiin qabaawa isagoo hal ah ayaa ayuu taxqiiqiyey waxaa kaloo ka mid ah shaafiya libni اlxaajib waa kitaab sarfiya keliya ah waay washaraxahu waxaa sharxay alradiyu alistiraabadi fii kitaabin buu ku sharxay samaahu uu ku magacaabay sharxa shaafiyati wa huwa sharxaasna min ajali kutubi tasriif kutubta tasriifka kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay wa aclaaha maqaaman uguna darajo sareeya kutubta sarfiga ee caalamulislaami taalla kutubta ugu qiimaha badan ayuu ka mid yahay sharxa radiyudiin istiraabadi waana nin muxaqiq ah fi hada alfani naxwaha iyo sarfiga labadaba radiyudiin alistrabadi shaafiyat ibn alxaajib sida uu u sharxay oo sarfiga ah ayuu kaafiyat ibn alxaajibna uu sharxay labadaba marka laba sharx uu ku leeyahay ahamiyatu hada alcilmi cilmigan muhiimadda uu leeyahay haddaba huwa cilmu tasriifka cilmun jaliilu waa cilmi weyn wa kaanuu waxay ahaayeen culimmadu yarawna kuwa arka annahu in asagu cilmu tasriifka ashrafu lcilmayni labada cilmi annaxwi wa ah midka sharafta badan inuu yahay saasay culimmada ay waagi hore aaminsanaayeen uu leeyahay <coughs> waa cilmi jaliiluu yihi naxwaha iyo sarfigana culimmadu waxay aaminsanaayeen sarfiga inuu sharaf badan yahay oo uu ka qiimo badan yahay naxwaha wa kaanuu yarawnahu waxay u arki jireen cilmu tasriifka cilman inuu yahay cilmigaasoo sacba almurtaqaa ay yascubu irtiqaa'uhu inuu qofku meesha u sarraysa uu tago ay adag tahay saasay aaminsanaayeen fiihi cilmigan dhexdiisa waxaa ku sugan ishkaalun ishkaal iska dabawareeg iyo wa sucuubatun adayg cilmi adag inuu yahay oo iska daba wareega walaa yastatiicu nadara fiihi cilmigan dhexdiisa inuu fiiriyana uusan awoodin saasay aaminsanaayeen walaa yastatiicu inuusan awoodin annadara fiihi cilmu tasriifka inuu fiiriyo ilaa man qof maahee naqaba fi lcarabiyati luqadda carabiga ah salkeeda tegey luqadda carabiga qof aan si fiican u aqoon qof aan ahayn inuusan cilmu tasriif fiiri karin taasay aaminsanaayeen kamaa laa yastadiicu nadara fiihi cilmu tasriifka inuu fiiriyo sida uusan u awoodin ilaa man qof maahee nadara fiiriyey oo wax ka soo ararkay fii masaa'ili naxwi naxwaha masaaishiisa ishiisa taasay aaminsanaayeen naxwa sarfiga naxwaha la hormariyo qofku markuu naxwaha masaa-isheeda xoogaa uu soo aro kadib sarfigu u yimaado ilaa man nadara qofka fiiriya maana fii masaa'ili naxwi wa axaata biqaalibiha qaalibi masaa'ili naxwi naxwaha masaa-ishiisa aqlabkeedana soo arkay qof aan ahayn inuusan sarfi waxba ka keenayn saasay aaminsanaayeen wallahu aclam halkaas ka jiro